alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu baarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenan waa kii soddon iyo afraad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabid oo iska lahaa sheekh maxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh waa baabka xagga abwaabta tirsigoodana afartan iyo toddobaad wuxuu ku sheegi doonaa hal xadiid ayuu ku sheegi doonaa musanifku raxmat ullaahi calayh baabu ixtiraami asmaai illaahi tacaala wa tagyiiri اlsmi liأjli dalika baabu ixtiraami asmaaءi illaahi ilaahay magacyadiisa maamuusida iyo ixtiraamada ixtiraamidda la ixtiraamayo ayuu u baab yahay tacaala alla wuu sarreeyaa iyo wa tagyiiri اlsmi magaca bedelidiisa liأjli dalika liأjli اlixtiraam qaymeyn iyo ixtiraamid ilaahay la ixtiraamaya darteed loo bedelo magaca oo maxaa laga wadaa maalan qof baa wuxuu la baxay magac ilaahay uu leeyahay waxaynu leenahay ixtiraam aynu ilaahay ixtiraamayna dartiis magacan ilaahay baa iska lehe qof bani aadamu ma habboona in loo bixiye bedel magaca oo magac bani aadam la bax magaca ilaahayna ha la bixin saasuu ka wadaa musanifku ilaahay magacyadiisa oo la ixtiraamo maraatib iyo darajooyin bay leedahay koow waxaa ka mid ah ixtiraamka magaca asagoo alla uu isku magacaabay in lagu magacaabo oo aan loo diidin labo wixii macaani ah oo magacaasu uu kulansanayana in la qiro saddex in lagu caabudo ilaahay magacyadiisa wanaagsan iyo tilmaamihiisa afar inuusan u isticmaalin magaca alle meelaan munaasab ahayn oo aan ilaahay u ahayn shan inuusan qofna ku magacaabin magac ilaahay uu khaas la yahay oo aan mooyaane cid kaleeto loo ogolayn ayib can abi shurayxin shurayx aabbihi waxaa laga wariyey annahu abu shurayx kaana wuxuu ahaa yukanaa mid loogu kunyoodo abalxakam xaka abalxakam ayaa la odhan jiro kunyadaasu lahaa kala saare kala saaraha aabbihiis yukannaa nuunta in la shado iyo yuknaa in la yidhaahdo shadka laga daayo labaduba way bannaan yihiin kunyana waxaa la yidhaahdaa wixii aabba iyo hooyo mid lagu bilowday abuuhebel iyo heble iyo waxyaalaha la midka ah fa qaala wuxuu ku yidhi lahu abuu shurayx annabiyu nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama ina allaaha alle huwa asaga alxakamu kala saara ah wa ilayhi xaggiisuu keliyuuna ahaaday alxukmu kala saaridda iyo xugumka fa qaala wuxuu yidhi abuu shurayx inna qowmii tolkay idaa goortii ikhtalafuu ay isku maandhaafaan fii shay-in wax atownii way ii imaan jireen fa xakamtu waan kala saari jiray baynahum dhexdooda fa radiya way qanci jireen oo ku raalli noqon jireen kilal fariiqayni labada kooxood oo is haysa ama labada dhinacoo is haysa labadoo xuunkayga way ku qanci jireen fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa maxaybaa axsana ka wanaagsan haadaa arrinkan in dadka aad kala saartid oo khayr ku kala saartid arrin aad u wanaagsan weeye famaa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday min alwaladi caruurta xaggooda caruur maxaad leedahaa qaala wuxuu yidhi saxaabigii caruurtaydu waxaa weeye shurayxun shurayx iyo wa muslimun muslim iyo wa cabdullaahi cabdulaahi saddexdaa wiil baan leeyahay qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama faman famankeebaa akbaruhum saddexdooda ugu weyn qultu waxaan idhi buu yidhi shurayxun shurayx baa ugu weyn qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fa anta adugu abuu shurayxin shurayx abihi baa tahay buu magacii kunyadii aad lahayd oo abulxakam ahayd waan kaa beddelay saddexdaa wiil oo aad dhashay kan ugu roonoo shurayx la yidhaahdo wiilkaasaan kunyadiisa kuu bixiyey buu marka abu shurayx ayaa lagu yidhahda kunyadu mararka qaarkood waxay ku tustaa qofka kunyada loogu dhawaaqayaa in la qaymaynayo oo la weynaynayo marna waxay ku tustaa taxqiir iyo liidin la liidayo marna waxaan labadaa midna ahayn oo iska caadiya ayay ku tustaa labadaba waxaan ahayn bay ku tustaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa saxaabigani isagoo sidaan ka faahfaahsanna meelo kaleu ku soo arooray niman wafdi ah oo qoyskiisahu saxaabigan ula socdo markii ugu horreyso o islaameen weeye markaasuu wuxuu maqlay nebigu ninkaan oo leeyahay abulxakam alxakam marka waa kala saare xukumka allah iska leh laakiin ninkan abulxakam baa loo baxshe marka nebigu waa weydiiye wuxuu yidhi magacaan muxuu yahay adwadatidoo kuniyada ah wuxuu yidhi nebi allow reetulkey markay iskhilaafaan bay isula kee yimaadaan nin odayoo caaqiloo waxgaradaan ahay waa kala saaraa ilaahay wuxuu ugu guuleeyey inay xukunka iyo labadii kooxood is haysatayba qancaan ama laba qof hadday yihiin ama laba qabiil ama laba qoys waa la qancaa buu yidhi nebigu marka hal waa uga mahad celiyey wanaagga ninkan u sameeyey iyo samaha iyo nabdaadinta beelaha uu nabdaadinahaya iyo gariyo aqoonnimadiisa nebigu waa uga mahad celiya sal alay wasalam hal qodobna waa ku mulaaxadeeyo wuxuu yidhi halkaas iska bedel waa maxay ereygan abulxakam ah waa meesha laga qaato qof walaalkaaya oo wax wanaagsan wada haddaad u timaado muslima ah maxaa kaaga aadan qofkaa hadduu wax wanaagsan oo keliya wado wanaaggaas garab ugu noqo hadduu wanaag iyo xumaan isku dhex wado waxa wanaaggaana dhinac waxa weeyaan kala wad ku dhirigeli waxa ka khaldanna ka sax saasaana wanaagga qofku ku gaaraya intaana kaa khaldan iska yara sax ku dheh intaanaad ku saxan tahay mahadsanid ku dheh dhaqankaasaa wanaagsan laakiin xasad hadduu ku galo wax allaala wuxuu wanaagsanaa uu sameeyena aysan kuu muuqan waxa yaroo khaldanna aad boonboonisidoo wax maanta adduunyada inugu badane arrinkaasi waa gef xadiidku wuxuu meesha ka muuqata magacan inaan lala bixi karino ilaahay uu khaas u yahay alxakam xaggee laga qaadan kow inna u xarfu tawkiida la geliya ina allaaha xarfu tawkiid baa loo yaqaan waxbay adkaysaa taas waa qoob khabarkii al baa la geliyo lagu tacriifiyey alxakam labada dhexdooda waxaa yaala damiir damiiru fasli loo yaqaano oo asaga laftirkiisu wax adkeeya xukumku labu u qaybsamaa xukum kowni ah oo ilaahay qadarkiisa kownkaa ku saabsan oo dee cidna isla wadaagin abuurka iyo waxyaala la midka ah iyo xukum sharci oo inuu asagu xukum sharci dajiye yahay oo sharciga waxa weyaan ilaahi subxana wa tacaala inuu jideeyey labadaba allah iskale subxaana ayib saxaabigan marka meeshii ugu horreysay uu nebiga ugu yimid ayay ahayd nebiguna saasuu u saxay sala allahu calayhi wasalama in magac ilaahi lala baxa ka waran leanna saxaabigaanu hadda abulxakam buu la baxay nebiguna waa ka bedelay magaca ilaahi labaa loo kala qaadaya kow magac ilaahay khaas u ah ku tusinayana cid aan ilaahay ahayn inuusan magacaani u cunamin sida arraxmaan oo kaleeto arraxiimi oo kaleeto allah oo kaleeto ilaahay mooy ruux kale lama bixi karo lamana ogola magacuu haduu yahay magac ilaahay aan khaas ku ahayn ee cid kalena ayla bixi karto habda wixii loo idaafiyaada fiirinaya hadda imaamu shaafici kale sheekhiisa imaamu maalik maalik baa la yidhaha maalik waa maalik u fiirso marka magacyada noocaas oo kaleeto waxaa weeye bani aadamkana waa lagu magacaabi karaa ilaahina wuu leeyahy laakiin adiga magacaabidu kugu magacaaban yahay bani aadam magaciis weeye ilaahina waa allah magaciisu u noqonaya waa kala duwantihiin laba jihoo kala duwan laba dhinacoo kala duwan waaye marka qaabkaasaa loo loo maareeya fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad ixtiraamu asmaa'illaahi ilaahay magacyadiisa in la maamuuso oo la ixtiraamo weeye iyo wa sifaatkiisa ixtiraamka wuxuu noqon karaa qalbiga inaad ka jeclaato ka weynaysid wuxuu noqon karaa hadalka inaad ku subxaanalaysatid oo ku adkaaraysato ilaah ku baridid wuxuu noqon karaa fal ahaan meel aad aragto magaca ilaahay qashinka iyo meelaha noocaas aan fiicnayn kitaabada qur-aanka iyo in laga ilaaliyo oo laga dhowro la ixtiraamo iyo wasifaatihi tilmaamihii walow lam yaqsid yuusan ulaba qasdinba qofku macnaahu macnihiis hadda ninkan markuu abulxakam la baxayey waxaa laga yaabaa niyadiisu inaysan ahaynba magac ilaahay magaciisa la baxa ha ninkaa murtida laho wanaagsan oo dadka kale xukumaya abulxakam bay isaga bixiyeen ee ilaahay wax ku darsa ismuusan lahayn marka xataa niyadaadu ha fiicnaatee mar haddii magacaan ilaahay u leeyahay magaca allaha la bixin waay athaaniyatu masalada labaad taqyiiru lismi magacii bedelidiisa weeye lijli daalika ixtiraamiddaa ilaahay la ixtiraamaya darteed magacaaga loo bedelo oo layidhahdo magacan ilahay baa le iska bedel adugu saddex athaaliatu masalada saddexaad ikhtiyaaru akbari labnaa'i caruurtaada iyo awlaadaada midka ugu weyn inaad u dooratid doorashada loo doorto weeye lilkunyati kunyada maalan ilmahaaga carruurta ugu roon cabdulaahi haddii la yihahdo abu cabdilaahi oo kale cumar haddii la yidhahdo abu cumar xafse haddii la yihahdo abu xafsa marka ilmaha midka ugu roon nebigu waa weydiiyey carruurtaadu magacood cabdulaahi muslim shuriix yaa ugu weyn shuriix baa ugu weyn anta abu shurix bu nebig sal aleh wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo kale masalada taxkiimka loo yaqaano haddii dad ay isqabsadaan oo isula kaa yimaadaan oo warna kala saar nagu ay ku yidhaahdaan aqoonteedana aad leedahay cadaaladna aad tahay inaad kala saartaa lagaa rabaa baabu man ruuxa yuu u baab yahay hazala ku jeesjeesa shay-an shay bishay-in shay shaygaasoo fiihi shaygaa dhexdiisa dikrullaahi ilaahay xuskiisa uu ku sugnaaday fiihi dhexdiisa uu ku sugnaaday dikrullaahi ilahay xuski kow awil qur'aanu ama qur-aan uu ku sugnaaday awil rasuulu ama rasuulka baabkani waa baabka afartan iyo sideedaad laba nas buu ku sheegi doonaa aayad iyo hal xadiid wuxuuna baabkan kaga hadlayaa wax ilaahay calaaqa la leh hadday tahay magaciisa iyo hadday tahay tilmaan uu leeyahay meel qur-aan uu ku qoran yahay hadday tahay dikri ilaahay meeluu ku qoran yahay hadday tahay rasuulka sal allahu calayi wasalam iyo magaciisa iyo ammaantiisa hadday tahay qofkii ku jees jeesa ayuu u baabiya xugun muusan ridin musanifka waxaa habboonayd bay culimmadu leeyihin inuu yidhaahdo ee inuu ruuxaasu gaal yahay baabun hadaa kana baab weeye man ruuxii hazala ku jeesa bishayin shay wax cun oo fiihi dhexdiisa uu ku sugnaaday dikrullaahi ilaahay xuskiisa aw ilqur'aan ama quraanka aanka aw irasuul ama rasuulka faqad kafara wuu gaaloobay ayib oo maada shardiya marka laga dhigo mawsuulana way bannaan tahay waa hagaag dikrullaahi waxaa soo gelaya xuska alle wax la maqla hadduu yahay maalan dadka qaar baa markay qur-aan iyo wax maqlaan xus ilaahay ka qabaandhacoodoo waxaa weyaan waxa ay maqlaya war waxa naga demiyo kale yidhaahda ama uu yahay wax meel ku qoran qur ilaahay oo meel ku qoran iyo sunnadii nabigo meel ku qoran buu inta qadaybu qashinka ku tuura ama intaa waxaan haynba way soo gelayaan noocii ha noqotee wax kasta oo ku tusinaya jees jees khalad buu noqonayaa markaa in lagula dhaqmo diinta ilaahay waxaa la yidhi qur-aanka rasuul ama rasuulka rasuulkeena maxameda keliya ma aha rasuul kastoo ilaahay soo diray qofkii ku jees jeesa amacaaya waa ku gaaloobaya musanifku kitaabu towxiid muxuu ugu daray baabkan wuxuu ugu daro rabaa inuu ku yidhaahdo arrinkaas inaad ku jeesjeesid ilaahay qur-aankiisa nebigiisa sunnadiisa inaad ku jeesjeesid waa arrin ka hor imaanaya towxiidkaaga saasuu rabaa musanifku inuu ku yidhahdo marka ayib qaabka dadku u jeesjeesaan oo diinta ilaahay ugu jeesjeesaan wuu kala duwan yaha mararka qaarkood wuxuu noqdaa ficil ahaan sida iljabintaoo kaleeta iyo waxyaalaha la midka inay isu iljabiyaan diinta ilahay markay maqlaan wuxuu noqon karaa qowl ahaan oo wax lagu hadlo ah dadka qaarkood inay diinta ilaahay si bareer oo cad ugu jeesjeesaan hadal ahaan wuxuu noqon karaa wax xaaliyan oo markaa taagan sida qosol oo kaleeto aayada qur-aana loo sheegaya mar allaal markuu qur-aanka maal qosol sheegada goosanahaya oo ku qoslahaya war maxaad qur-aanka ilahay ugu qosli farxad uu ku faraxsan yahayna ma aha ama qaylo uu qaylinaya markuu qur-aanka iyo waxaas diinta ilaahay maqlo qof xanuunsanna maaha qofkaan ka hadlayno iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wala sa'alta haddaad weydiisid hum gaalada layaquulunna waxay odhanayaan innamaa kunnaa waxaan ahayn nakhuudu kuwa dhextiin bada sheekadan oo wanalcabu ciyaara qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow sala allahu caleyhi wasalam abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa waan arki doonaa aayaddan sababkay kusoo degtay can ibni cumara waxaa laga wariyay cabdulaahi bni cumar iyo wa muxamed ibni kacbin muxamed ibni kacb iyo wa zayd ibni aslama in aslam ahaa iyo wa qataadata qataada afartaba waxaa laga wariyay inay yidhaahdeen dakhala wuu galay afartaba waxaa laga wariyay dakhala wuu galay xadiidu bacdihim afartaa lasoo sheegay xadiidkooda ibnu cumar iyo muxamed iyo zayd ibn aslam iyo qataada afartaba xadiidkoodu wuu galay fii bacdin qaarka kale oo maxaa laga wadaa riwaayaadka xadiidkan soo socda ay wariyeen ayay isku meel isku macno iyuu ka hadlaya dakhala wuu galay xadiidu bacdihim qaarkood xadiidkooda fii bacdin qaarka kale ayuu dhex galayoo way isdhexgeliyeen marwiyaadkoodiiy waxay warinayeen annahu ibnu cumar qaala wuxuu yidhi ama annahu amar yeshaaniya qaala wuxuu yidhi rajulun nin fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuk dhexdiisa ninkaasuu munaafiqiintu ka tirsanaa ama munaafiq maahayna muslim iimaankiisu liito daciif yahay buu ahaa baa wuxuu yidhi maa ra'aynaa maanaan arag midla quraa'ina quraadeenna qur-aanka akhriyo oo kaleeta haa-ulaa'i ee kuwaana weli kuwaan oo kale ma arag bi qur-aanka yaqaan ciddu u jeeda waa nebigay saxaabada arqaba ka kuwa ka weyn butuunan xagga caloosha walaa akdaba kuwa ka been badan alsunan xagga carabada walaa ajbana cid ka fulaysan cinda liqaa'i la kulanka agtiisa markay rag la isu tago cidday ninkan wax uga sheegayo waa nebi maxamed iyo saxaabada cajiib waxa ah buu u socdaa nebiguu la socdaa gaaluu rabaa inuu ku duulo soo laayo safar baa lagu jiraa marka ama waa markii laga soo noqdayba nebigiibuuna caayaya iyo saxaabadiisi sidaasuu yidhi marka yacnii wuxuu ula jeedaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa iyo sala allahu calayhi wasalama iyo wa asxaabahu asxaabdiisa alquraai faqaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii cawf ibnu maalikin ba wuxuu ku yidhi kadabta been baa sheegtay waa sida lagaa rabo qof diinta ilahay ku xadgudbaya markaad aragtid bartaa aad joogtayusa kula dhaaf waad abdaran tahay kudheh waad khaldan tahay kudheh diinta ilahi ku xadgudbin ka celi diinta ilaahay been baa sheegtay buu saxaabiga ahaa ninkiibu ku yidhi walaakinaka adugu munaafiqun uurkagaal baa ta isuku ay qaranaysaabuu la ukhbiranna waan u sheegayaa warkaaga rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam saddexdaa waxyaalood buu saxaabigu isku dara kow hadalkuu yidhi waa ku beeniyey labo xukun buu dhalada ka saaro wuxuu yidhi munaafiq baa ta uurka gaal ah waxaad afkaa ka sheeganaysidna waa afka baarkaysa saddex warkaagaa noocaana nebi moxamed baan u gudbinayabi sal alla wasalam dee dowladdii islaamka iyo maamulkii haddaad aragteed cid caayayso oo kharaabinayso oo wax ka sheegaysa jihadii markaa qofkaa wax ka qaban karta in loo gudbiyaay hadduu qofkaanu khalkhal ka wado amni daakhiliga ahaa waa bannaantah si dhibkiisa iyo sharkiisa ummadda looga qabto ayb fadahaba wuu tegay cawfun cawf ilaa rasuulilahi rasuulkii alle xaggii sala allahu caleyh wasalam liyukhbira suu ugu warramo hu rasuulka suu rasuulka ugu warbixiyo yidhahda ninbaa maanta inacaayayay ayuu u tegey laakiin maxaa dhacay fa wajada wuxuu helay saxaabigii alqur'aana qur'aankii qad sabaqahu inuu ka soo hormaray intuusan nebiga soo gaarin baaba nebiga loo sii waxyoodayba saxaabigii markuu yimidba warkiisa waa la hayaa hawshaan nebigu waa ka warqabaa sal lla alay fa jaaa waxaa yimid daalika kaas arajulu ee ninka ah ilaa rasuulillahi rasuulkii all u yimid sala allahu calayh wasalam wal xaal qadirta xala uu rasuulku rartay awl waa la deganaa meesha laakiin gaadiidkiisibuu nabigu rarto waa guuraya oo wa rakiba uu fuulay naaqatahu hashiisi fa qaala ninkii wuxuu yidhi waa munaafiqii waxaayahayey yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiiyow innamaa kunnaa waxaan ahayn nakhuudu kuwa iska dhex diinbada Ah, wado ama haasaawo lagu qaada ama hololasiiso ma maqli jirin haasaawo maadaama safarku nagu dheeraaday oo aanu daalay xoogaa waxa weye daalkaasaan isku ilowsiinaynay inaan ku cayno adiya saxaabade wax qalbiga jiray muusan ahayn lakin waa sakiin cayna si wadadu noogu fududata nahudu waan dhextiimbanayno wanataxadau waan sheekaysanayne xadiia rakbi socotada iyo dadka gaadiidka saaran sheekadoodii naqطacu xaala aan ku goynayna bihi warkaan cayda ah can aariiqi wadada dhibkeeda alcanaa waa dhibka dhibka wadada naga haysta iyo rafaadka iyo daalka iyo waxaasaa rabnaa inaan ku goynaale qaala bnu cumar wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumar oo xadiidka warinayay kaanii waxaad moodaa anduruu inaan eegayo ilayhi ninkaa xaggiisa maalinkan dambe xadiidka uu sheegayo oo ardadiisa u sheegayo wuxuu leeyahay maalinkaas waxaad moodaa sidii ninkii hadda waa ii sawiran tahay meeshii mutacalliqan xaaluu yahay mid ku dheggan binascati naaqati rasuulillaahi rasuulka alle hashiisa caynkeeda nascadu maaha aha hogaanka bishintuurka iyo dacyiga iyo ma aha hashi caynkii dhexda xarigga looga xidhay ee caynka ahaa caynkiibuu ku dhegan yaha marka taasuu ku dhegan yahay muxuu rabaa marka ninkani saxaabigu wuxuu yidhi walxaal ina alxijaarata dhagaxaantuna tankabu ay dhaawacayso rijlayhi labadiisa lugood hashi caynkeediibuu ku dhegan yahay hashi waa socotaa hashibuu ka laalaadaa dhagaxaan meel maraysaa meeshaasaa dhagaxaantii luguhii ka jeexjeexayaan wahuwa yaquulu asagoo leh innamaa kunnaa waxaan ahayn nakhuudu kuwa hadalkaan iska dhextiinbada oo wanalcabu iska ciyaara fa wuxuu ku lahaa lahu ninkaa rasuululaahi rasuulkii ale sala allau alih wasalam abillaahi ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjees ilaahay miyaad ku jeesjeesaysaan jeesjeeska ilahay wuxuu noqon karaa daatada ilaahay inaad ku jeesjeestid wuxuu noqon karaa tilmaamaha alle inaad ku jeesjeestid wuxuu noqon karaa magacyaashiisa waxay noqon kartaa oo aayadaha qur-aanka ah waxay noqon kartaa diintiisa waxay noqon kartaa shacaa'irta diinta islaamka xijaabka iyo madaahirta iyo muuqaalka guud ee salaadaha jamaacada iyo inaad ku jeesjeesido intaba way soo gelayaan maxaa dhacay marka ninkan wuu cudur daaranaya waa naga dhacday ujeeddo ma ahayn ilaahina wuxuu leeyahaa laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum rumayntiina ka gadaal waad gaalowdeenoo diinti waad ka baxdeen ogow ninkaani nebi maxamed buu la socdaa sal alla alih wasalam baa laga yimida garo markaasaa waxaa la leeyahay qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen weliba cuudaarkiinuna ma la aqbalayo wamaa yaltafitu ma dhuganayn ma milicsanayn rasuulku ilayhi ninkaa xaggiisa nebigu marna ninkaa ma fiirinayn xataa wamaa yasiidu nebiguna kama kordhinayn hu ninkaas calayhi hu hadalkaas calayhi ninkaa dushiisa hal erayoo kalena nebiguma isticmaalaynin abilaahi warasuulihi waaayaatihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum intaasuu nebigu ku celcelinaya ninkan cudurdaar unbuu wadaa ayib xadiidkaasuu marka musanifku meesha ku keenay raxmatullaahi calayhi waa xadiis cadiima oo weyn xadiidku waxyaaluhuu ina tusinayo aayadda dee sababkay kusoo degtay waad ogaatay laakiin waxaa isweydiin mudan nimankan waxay yidhaahdeen weliga iyo dadka yagan quraada ah quraadda maxay ula jeedaan dee nebiga iyo saxaabadu ahluquraan bay dad quraanka aanka akhriyay ahaayeen dad ahluqur'aan aho qur-aanka ku mashquulsan baridiisa iyo barashadiisa la nebiga waxibaa kusoo degayay ayay ahaayeen qur-aankii iyo diinta ay xambaarsanayeen baa lagu haystaa waxaa isweydiin mudan marka nimankaanu nebiga iyo saxaabaday wax ka sheegaan ilaahay laakiin markuu ka jawaabay wuxuu yidhi abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi ilaahay goormay caayeen ilaahay waxay u caayeen oo u jeesjeeseen nebi maxamed muxuu ka galabsadaa ayaga maxay nebiga ku haystaan diin ahaan bay u haystaan nebiga shakhsiyadda nebiga ma haystaan saxaabada maxay ku haystaan waa diin ahaan sidaa awgeed maysan odhan ansaar baa fulayaal ah muhaajiriin baa sidaan ah carabbaa maysan odhan quraaday yidhahdeen qur-anka maxay u tiiriyaan dadkaan ahlu qur-aanka ayay caayayaan qof kasta marka oo dadka diinta xambaarsan iyo culummada iyo aqoon-yahanka dadka ummadda bulshada indhargaradka oo horyaalka u ah oo diineed wax ka sheega oo caaya wuxuu wax uga sheegayana shaksiyan wax ayaga dhex yaalla aysan ahayne diiniyan ay tahay waa ku gaaloobaya way dhici kartaa qof culamaa iyo qof kalena isku dhacaan waa caadi cumar iyo abubakar baa isku dhacay qof kaa aqoon badan adugu waa isqaban kartaan addunya dhex mari karta guribaad isku qabsan kartaan lacag baad in dhex mari karta lexla jeclo adduun in dhex mari karta maaha marka taa in la odhanayo man cadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi weli ilahay baad la culaysantoo gurigaagaa ba'aya maaha waa laba qofu caadiyo saasiso waa la kala maaraynaya laakiin qofkan inuu diin ilaahay xambaarsan yahay oo khayrka ka talinayo oo quraanka aanka ilahay ku mashquulsan yahay haddaad u caayaysid dee asaga uma socotida wuxuu xambaarsan yahay ad u socotaa sida awgeed dhaqankaa culummada in wax laga sheego oo la aflagaadeeyo oo la dacaayadeeyo oo dhaqan laga dhigta dhaqanka noocaasi munaafiqiin buu ka soo jeedaay ogow soomaalida waayahan horeyna waa u jira dhaqankaas inay culummada caayaan tusaale ahaan waxyaalaan munaasab ahayn bay ku caayayaan mararka qaarkood waxay odhanahayaan qaarkood culummadu waa bakhaylo saasay odhanahayaan waxaa isweydiinta mudan marka waxay tahay culummadu horta waa dad dadka ka tirsan oo caadi ah waa hebel iyo heblaaya dadkay ka tirsan yihiin haddaan waaga hore fiicnaayo ducaqaba ahaa ma markaan diinta bartay haddaan bakhayl aad ugu sheegtay ma diintaa bakhayl iga dhigtay lanna marka hore waan fiicnaay waxaad ujeedda marka waa maxay diintu qofkaanu maagan yahay diintu maagan yahay culummaa bakhayla ah, haddaad maqashid waa qof diinta wax ka sheegay sababtu waxaa weeye culummadu bulshaday ka mid yihiin qayb bakhaylaa ku jirta maaha kulligood inay wad yiin qayb caadiguna waa ku jiraan laakiin qofka odhanaya kulligood waa bakhaylo wuxuu u durxolahayaa diinta inuu wax ka sheego qaar ka midu waxay oranayaan mararka qaarkood culummadu jacaylka wax kama yaqaanaa maxay ka wadaan culummada jacaylka wax kama yaqaanaa waxay rabaan intay wax walaaqdaan oo wax qasaan inay yidhahdaan annaguna jacaylkaan aqaanaa culummaduna jacaylka ma yaqaanaan jacayl diineedba xaggee laga bartay culammadi nebi maxamed iyo saxaabadiisana soo gaarsiiyey sal alla alayhi wasalam jacayl la isqaawqaawiyo meelahaas waxa weeyaan la isla orordo haddaad rabtaan kaasu jacayl ma oo ah. meelaha sawira la isla galgalo waxay culama waa dhexaata waxaan akhriyay baaritaan laga sameeyey lamaanaha isqaba oo inta badan baraha bulshada sawiradooda soo dhigdhiga waxay ka turjumaysaa kalsooni darre ayaga ku jirta kalsooni darrada ku jirta iyo dacfiga haystee marka waxay rabaan inay ku kabaan sawirro isla galaan aniga xaaskaygii aniyo heblaaye aniyo boqoradu halkaa taag waxaasaa isku mashquulinahaya waa maxay mugdi iyo madmadow iyo dacfi ayaga ku jiray rabaan marka ina intaa ku kabaan bulshadana tusaan imisaa isjecel jacaylkoodan waa asturan ilaahay dan inay keento mooyaane waa khalad iyo gaf khalad iyo gaf weeye marka qaarkoodba waxay koranayaan culummadu jacaylka wax kama yaqaanaa culummadu waxaa weeyaan lama guursan karo ma fiicna dhaqankooda ma fiicna waa khalad weeye arrinkaas qaar baa mar walba waxay odhanayaan wadaadada iyo cunto waa isku yaqaan oo maada adugu ka soo man cunto ah dadku cuntada waa wada cunaayo hilibka iyo bahasha waa la wada cunaaye nin dhallinyaraha wuxuu waa kitaab ka bilaabay cumdo ah xaafadda soodsi xadiid marka soo maray xadiidkii bariira oo cumdaha ku yaalay nabiga wuxuu soo maray gurigiisa oo dhaarka dabsaar hilib saaran yahay markaas hadhowna waxaa loo keena sabaayad markaasuu waa idinka sabaayadda ii keeneen dheriga markaan haddaa inta soo maray hilib baan arkahaya karkarhaye maxaata kale igu keenteen markaasaa lay hilibka bariiro gabar la yidhahdaa lagu sadaqaysto sadaqu ahaa dee nebi maxamed baa noo sadaqada ma cuntid markaasuu nebigu yidhi dee ayaduu sadaqa ku ahaa markii la siinayay markii ayada la siiya sadaqanimaduu ka baxo inaga hadiyad bay inoogu keentay waa isbedela xukunkii ayada sadaqu ku ahaa inaga laakiin hadiyad bay inoogu keentay waa inoo bannaan ninkii dhallinyarada ahaa kitaabkii xadiiskii ninka markuu u arinay hal nin buu u akrinahaya baa ninkii wuxuu yidhi ha ha waa walfa nebigu culum ahay moogta wax meesha dhari dhariga wuxuu uga hadlahayaa waa hilib jacayl bu wuxuu yidhi kitaabkii baan inta isku laba waxaan ku yidhi gaal baata soo kitaabkuuma akhriyayni ninkaaga nebi moxamed saaka faranhayo ku haya nebi moxamed baa cunto jacayl dheriga uga agoorwareegahayay gaal baataan ku yidhi kitabkan waa isku laba meeshii baan kaga dhaqaajiyeybi waa ku mahadsantaan ku ihi si fiican baad u gasha qof kastoo nebi moxamed sal alla alih wasalam eray jees jees iyo cay-a ku tusinahaya ama sariix ha noqdo kucad ama sarbeeb ha noqdee waa in laga fogaado marka dadka yaa la caaya qur-aanka in lagu jees jeesa waxaa ka mid ah in la yihahdo qur-aanku nolosha adduunkan maanta lama jaan karo kun iyo afar boqol sano ka hor wax soo degay waaqaca maanta jooga lama jaan karo waa jeesjees nooc ka mid ah jeesjeeska wey qur-aankan un dadka la odhanaya ha u dad hulaynayaad qur-aanka la iskuma karo bani aadamtinimadu col ku yahay ku odhanayaan qaarkood xuquuqul ka hor imaanaya waxaasoo dhan waa balaaya waxay abaabushay dad ducafaa'ul cuquuloo mangaab ah ama aqoontooda ay yar ay ku dagmeen weeye sidaa awgeed culummada waatay ohan jireen waagi horeeto ninka culummada cali naagta ka furanta macnaheedu waa maxay culummada ninka inaad isku dhacdeen haddaad u aflagaadayso adig adig adiga asaga waxaa weyaan xaniya dhex mareen de laba nin baa tihiinoo kiina gar daran baa la fiirinaya laakiin waxaad u eedaynaysid oo u dacaayadaynaysid oo wax uga sheegaysaa inuu diin ilaahay xambaarsan yahay hadday tahay waad ku gaaloobaysa islaamtuna waa kaa furmaysa waa ku saxayan raggii sidaa yidhi marka culummada ayaan la caayin dadka kalena ayaan la cayin oo muslimiinta ah ayadoo caydu sideedaba xaaraan u tahay oo in la jeesjeesa ay xaaraam u tahay haddana markay noqoto allaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa iyo waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah waxaa weeye waa waa waa halis wey hawshaasi halis wey waa in la iska ilaaliyo diinta ilahay la tixgeliyo aayaadka ilahay la tixgeliyo ilahay tilmaamihiisa la tixgeliyo fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il ayaa ku sugan alulaa masalada koobaad wahiya alcadiimatu waa midii weynayde anna man ruuxii hazala ku jeesjeesa bi haadaa kan allaah rasuulkiisa aayaadkiisa culummada innahu ruuxaasi kaafirun gaal wey masalada labaad anna haadaa kan huwa tafsiirulaayati aayadda caddaynteeda weeye fii man ruuxii facala sameeyey daalika arrinkaasna lagu xukumay kaa'inan man kaana ruuxu dooni ha noqdo nebi maxamed kuwii la socday oo saxaabada ahaa oo iimaanka qur-aanku u sheegay qad kafartum bacda iimaanikum horay iimaan baad u lahaydeen laakiin markay nebiga wax ka sheeganaya aayaadka diintii baad ka baxdeen baa lih waxaad umalinaysaa ruux maanta jooga marka oo aan maxamed la joogin sal alla alay waslam diinta ku jeesjeeso la mid buu noqonayaa ahaaliatu masalada alfarqu waa farqiga u dhexeeya bayna anamiimati isku dirida iyo wa bayna anasiixati in loo khayrmiiro daacad loo noqdo lilaahi alle wa rasuulihi rasuulka ninkaanu markuu yidhi dadkan caloolo wahweyn oo cuntada badan oo cabitaanka badan oo fulaynimada badan oo waxaas fiirba nebigu wuxuu ku sheegay yaa nebiga ka geesiyoonaaba cunto cunitaanna u kaadiya nebigu sal alayh wasalama gaajada mararka qaarkood inta ka badatu dhagax dhexda ku xidhan jira cid ka run badana nebi maxamed ma jirin sala allahu alay wasalam wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa weligiba beenu sheeginba nebigii noocaas waxay ku tilmaameen dhuuni adduun caloolweynida macnaheed waxa weye in badan bay waxna cunaan waxna cabbaan iyo fulaynimo iyo kalaan aan sal iyo raad lahaynoo been ah saxaabiga cawf markuu ninkaa maqlay ereygaa samaynaya oo ku hadlaya nebigu u sheega isku dirid marka ma aha ninkan iyo nebiga uu isku diray farqibaa udhexeeya isku diridda iyo daacadnimada diineed isku diriddu waxa weeye qofkaan aad war qaaday kanaad u geysay inaad isku dirta ad rabta fasahadisid laakiin tanu waxa weeye saxaabigu uu nin diinta wax ka sheegaya buu nebiga u sheegay nabiga ninkaa diintaa laga qabto iyo dadkaba farqigaasaa udhexeeya marka araabicatu masalada afraad alfarqu waa farqiga udhexeeya bayna alcafwi cafinta alladii cafintaasoo yuxibuhu uu jecel yahay hu asaga allaahu alle iyo wa bayna alkhildati kakanaanta iyo ad adayga calaa acdaaillaahi ilaahay cadowgiisa lagu darnaado inaad ilaahay diintiisa dadka saamaxdid waa shay fiican laakiin waa markay macno leedahay inaad gaalada ku ad adkaatidna waa iyadana waa shay wanaagsan waa goorma waa markii ujeeddo iyo maslaxo wanaagsan laga leeyahay ninkaanu hashi caynkeediibu ku dhegan yaha waa qaylinayaa ujeeda kama lahayn waanu ku ciyaaraynay waddadaan ku maraynay waa isku ilowsiinaynay nebiguna uma jixin jixin sal alla alih wasalam sababtu waxa weeye wuxuu ogaaday waxa uu sheegayaa ninkaani been inay tahay kow haddana uusan toobad dhaba rabine uu rabo keliya uun xukumkaa inuu kaga fakado nebigu marka adag buu kula dhaqmay sal alla alih wasalam alkhaamisatu masalada shanaad anna min alictidaari cudurdaarada waxaa ka mid ah ma shay laa yanbagii aan habboonayn an yuqbala in la aqbalo ninkan wuu cudur daartay laakiin lagama yeelin lagama yeelin cudurdaarkiisa marka lama aqbalo baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeyou yidhi wala in adaqnaa haddii aan dhadhaansiino baabkan waa baabkii afartan iyo sagaalaad saddex nas buu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayh laba aayadood iyo hal xadiid ah wala in adaqnaa haddii aan dhadhansiino hu insaanka ilahay baa hadlaya raxmatan naxariis naxariistaasoo minnaa xaggeenna ka ahaatay min bacdi darraa a dhibaato ka gadaal dhibaatadaasoo mase taabatay hu insaanka layaquulanna wuxuu odhanayaa insaankii haadaa naxariistani lii anay ii sugnaata anaa iska leh waan istaahilaayo waan mutaysto ku leeyahy shaqaystaa waa dhargaashahana waa cabba wamaa adunnu mana u malaynayo assaacata saacadda qiyaame qaa'imatan mid dhacaysa inay tahay insaankii baa hadlaya wala in rujictu haddii la i la ilaabo ilaa rabbi rabbigai xaggiina la ii celiyo inna lii aniga waxaa ii sugnaaday cindahu alla agtiisa lal xusnaa tii wanaagga badnaydoo jannada ahayd ilaa wuxuu yidhi falanunabbi'anna waan uga warami doonaa alladiina kuwii kafaruu gaaloobay bimaa shaygii camilu ay sameeyeen walanudiiqanna waan dhadhansiin doonaa hum ayaga min cadaabin cadaab xaggii baan wax ka dhadhan siin doonaa cadaabkaasoo haliidin ka kan ee qallafsan qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi haadaa bicamalii wa ana maxquuqun wuxuu rabaa inuu fasiro insaanku markuu leeyahay layaquulanna haadaa lii kan anaa iskale macnaheed wax weeye barwaaqo markuu helo wuxuu odhanayaa haadaa abaalkan iyo waxaani bicamalii shaqadayda weye wa ana anuguna maxquuqun mid mutaystay baan ah bihii in roob la ii waan istaahilaa in caruur la isiiyo waan istaahilaa inaan dhaqaalo helo waan istaahila ilaahay waan ka mutaystay buu odhanaya qaala bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi yuriiddu wuxuu ula jeedaa min cindii aniga agtayda la iga siiya arrinkan maxaa idinku xiga halkaa maxaa idinku xiga cashar ahaan maxaa ku xiga wa qowlihi qaala inamaa utiitu somaa iyo wa qowlihi hadalkiisa waa qaaruun qaala uu yidhi innamaa uutiitu waxaa la isiiyey hum maalkan waxaa la ii siiyey calaa cilmin aqoon oo cindii agtayda ku sugnaatay qaala qataadatu wuxuu yidhi calaa cilmin aqoon oo minnii xaggayga ka ahaatay biwujuuhi lmakaasibi qaabka loo shaqaysta aan aqaanabi war waxaan yaa ku siiyey ilaahay baa isiiye laakiin wuxuu ii raganimadiidu og ogyahaybu wa qaala aakharuuna kuwo kalena waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa calaa cilmin aqoon oo minallaahi xagga alla ka ahaatay uu og yahay annii anugu lahu xoolahan iyo dhaqaalahaan ahlun inaan ehel u ahay wa haadaa kanina macnaa qowli mujaahidin mujaahid hadalkiisa macnihiisii weeye uutiituhu waa la isiiyey calaa sharafin maamuus iyo sharaf ilaahay agtiisa aan kaleeya la igu siiyey macnaheedu marka maxaa ka soo baxay meesha aadamaha qayb waxaa ka mid ah markii wax la siiyo dhibaato yar horta hadday soo gaarto waa qaylinaya abaartii iyo xanuunkii iyo dhibaatadii uu soo maray haddii laga sabata bixiyo meel wanaagsan la geeyana meeshuu odhan lahaa alxamdulilahi wuxuu odhanayaa haadaa lii waan istaahilaa arrinkaana waan mutaystay saacadda qiyaamo ka warran inay dhacayso ilama aha ka warran hadday dhacdo dee adduunkaba maadaama nin raga ahay oo wax badan aan istaahilo aakharana anaa fiicanoo ninkii xoog laha xabagta goosta wey anaa aakharana nin fiican noqonahay jannaan gelayaabi ilaah wuxuu yidhi laba waxyaalood ha ogaada ruuxaasi kow wax allaala waxa uu shaqeeyo gafkaas uu ka mid yahay qiyaamada horta ayadoo qoran baa la horkeenaya looga waramaya labo warbixin keliya maahane cadaab baa daba yaallo walanudiiqannahum min cadaabin qaliidin calaa cadaab adag oo kakan oo aan naxariis lahayn baana lagu salidaya marka musanifku muxuu u deliishaday aayaddan wuxuu u deliishanayaa labadan aayadood towxiidkaaga waxaa wax u dhimaya waxaa ka ah waxyaalaha wax u geysanaya ilaahay nicmaduu ku siiyey inaad adigu isu tiirisid meeshaad odhan lahayd baa isiiyey caafimaadka ilaahay baa isiiyey cimriga ilaahay baa isiiyey towfiiqda ilahay baa intaad odhan lahayd inaad tira waxaano dhan anaa iskale oo adigu isu tiirisid can abi hurayrata waxaa laga wariyey wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey annahu abu hurayra samica wuxuu rasuulallaahi rasuulka all sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay inna alaaatan saddex oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ah bani israa'iil waa duriyaddii nebiyullaahi yacquub yacquubna isxaaq baa dhalay isxaaqna ibraahiim baa dhalay marka oo duriyaddii reer bani israa'iil ah abrasa mid baras qaba iyo wa aqraca mid alla u xiiroo timihii ka bideen bidaar ma aha waa xal xabana laguma arko mulq waay iyo wa acmaa mid indhoolaah saddexdaasay ahaayeen saddexdaba ilaahay baa imtixaamay fa araada wuxuu doonay allaahu alle an yabtaliya inuu imtixaamahum ayaga ibtilaha qofka ku dhaca mararka qaarkood wuxuu noqon karaa dhaqaalo in lagu ibtileeyo oo la fiirinayo bel inuu shukriyo haddeerkaan soo marnaa ka mid a ah. markii barwaaqada la siiy wuxuu leeya haadaa li anay ii sugnaata meeshuu alxamdulilahi odhan lahaa barwaaqa marka lagu ibtileeyo wuu ku dhaca ibtilaha iyo imtixaanka waxaa ka mid a dhib kugu dhacay in lagugu imtixaamo labadaba wuu noqon karaa ibtiluhu dhib iyo dheef labadaba kuwan marka dhib baa lagu rido lagu imtixaamo kuwii horena dheef fa bacaa ilaah wuxuu usoo diray ilayhim saddexdii nin xaggooda malakan malag malag buu usoo dira malaga marka suura bani aadan buu leeyahy weliba si qof miskiina suuradiisu buu leeyahay fa ataa malagii waa u yimid al abrasa kii barasta qabay fa qaala malagii wuxuu yidhi ayu shay-in sheegeebaa axabu loo gacayl badan yahay ileyka xaggaaga qof yaho waa kuu jeedaa baras baad qabtaaye maanta maxaad ugu jeclaan lahayd adduun qaala ninkii barasta qabay wuxuu yidhi lownun midab xasanun ee wanaagsan leanna jidhkii baa caddaaday midab wanaagsan inaan helaan jeclaan lahaa maanta kow iyo wajildun maqaar iyo harag xasanun ee wanaagsan labo iyo wayadhabu inuu iga tago cannii aniga xaggayga alladii xanuunka qad qadaranii ay igu qashiinsadeen oo igu wasakhaysteen annaasu dadku bihi asaga dadkii baa iga cararaya qofkaan usoo dhawaada waa aruurinaya dhibka i haysta ilaahay inuu iga qaado jir caafimaad qabana aan helo midabkayguna sidiisii dabcigaha uu ii noqdo sidaasaan maanta jeclaan lahaabi ogow ninkaas dhibba haysta nin walba wixii dhib uu la dhafo horgadan yahy soo ma dhibbana weeye adigu laakiin maanta waa caafimaad qabtaa asagu marka laakiin dhibkaasuu dareemaya ilaahay caafimaadka uu ku siiyey lakin waxaa laga yaba barwaqadaas inaadan maanta inaan ku baraarugsanayn waa hagaag qaala wuxuu yidhi nebigu fa masaxa malaggii wuu masaxay hu ninkii fa dahaba waxaa ka tegay canhu ninkii xaggiisa qadaruhu dhibkii haystay fa ucdiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan ee wanaagsan iyo wajildan maqaar xasanan ee wanaagsan halka waxaa laga qaadanayaa qofka xanuunsan markaad u timaadid dee waad masaxaysaa meesha ad kaga akrinaysa haday suurtagal gabar ajanabi haddaa timaado tirahdo kitaab baan meel ku soo arkay sheegahaya in qofka xanuunsan la masaxo maanta dhan aad gabadhi iska taataabatay lama rabo laakiin hadday gabar gabar qur saarayso ama nin uu nin qur saarayo ama gabadhu maxaarimtaada ay tahay qofkii meeshii xanuunaysay oo munaasaba intaad ku tuftay inaad maraysid waa okay wey xanuunada isu gudba hadduu yahay xanuunka haya sida barastoo kaleeto dee waa la waa lagu tufi karaa laakiin taabashada waad ka ilaashan ayib ninkii marka waa baskooday jir ahaan bulshadii buu soo dhexgalo caadi buu noqday su labaad baa la weydiiyo qaala malagii wuxuu yidhi fa ayulmaali xoola keebaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala ninkii wuxuu yidhi alibilu geel awilbaqaru ama lo shaka waxaa shakiyey abu eh, isxaaq ayaa shakiyey isxaaq ibnu cabdilaahi wey isxaaq ibnu cabdilaahi ayaa shakiyey ibnu abi alxa sida saxdaa riwaayadda kuso aroortayna waxay ninkaan wuxuu yidhi geel baan jeclahay xoolo geel baan ugu jeclahay fa uciya waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaaa ah oo toban bilood ah labiiyo toban bilood buu geelu qaadaya toban markay maraysa laba u dhiman markay soo sii dhaweyso ninka xele jeclada badan uu jecel yahayoo xataa in la uleeya ma jecla ayib wa qaala wuxuuna yidhi malagii baaraka allaahu allah ha kuu barakeeye laka adiga fiihaa hashaan dhexdeeda ilahay ha kuu barakeeyo oo duca ah. ama khabar ay noqoto noqoto baarakallaahu ilaahay baa kuu barakeeyey laka adiga fiihaa dhexdeeda labadaba waa sax waa isaga tegey marka busko xidhiid xanuun ma qabo bulshadii buu soo dhex hal dhalaysana waa haystaa qaala wuxuu yidhi nebigu fa ataa malaggii wuxuu u yimid alaqaraca alla uxiirkii timuhu ka biideen fa qaala wuxuu yidhi turki iyo meeluu tima kusoo samaysana show markaa maba haysan baan male waayahan turkiga waxaa la yidhi timaha aad loogu soo sameeyaaye ninkaan timihii waa ka bideen hal xabana laguma arko waa muluq bidaarna ma aha xabadoo ma lehba waana xanuun waxay uga bideen faqaala wuxuu yidhi ayu shayin shaygeebaa axabu loogu kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala ninkii wuxuu yidhi shacarun tin xasanun ee wanaagsan timihii baa iga bidaye maanta waxaan jeclaan lahaa tima inay iisoo noqdaan koow wayadhabu iyo inuu iga taga canii xaggayga alladii xanuunka qad qadarani ay igu qashiinsadeen oo igu wasakhayseen annaasu dadku bihi asaga fa masaxahu wuu masaxay gacantuu mariyey fadahaba waxaa ka tegey canhu xaggiisa wixii uu dareemayo xanuun ah wa uciya waxaa la siiyey shacran tin xasanan ee wanaagsan fa qaala wuxuu yihi malagii inuu malag yahana kama warqaba nin caadi u qabaa ayulmaali xoolo keeba axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala wuxuu yidhi albaqaru lo aw ilibilu geel sida saxdaa riwaayadu ku soo aroortay lo buu ninkaani dambana codsada fa uciya waxaa la siiyey baqaratan sac xaamilan ee dhalaysa qaala malgii wuxuu yidhi baaraka ha kuu barakeeya allaahu alle laka adiga fiihaa sacan fa ataa wuu u yimid al acmaa indhoolihii fa qaala wuxuu yidhi ayu shay-in sheegeebaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala indhoolkii wuxuu yidhi an yarudda inuu celiyo allaahu alla ii soo celiyo ilaya xaggayga basari aragayga markii ugu horraysayba waa la kala tegay ninka kuwii horeta waxay lahaayeen midab ficmaa jecla timo wanaagsan baa jecla laakiin ninkaanu wuxuu kaga duwanaaday cidda uu ka raba waxa weeyaan indhaha ay wanaagsan ayuu sheegay ilaahay buu yidhi inuu ilaahay ii soo celiyaan jeclaan lahaa buu wuxuu yidhi waxaan jeclahay an yarudda inuu ii soo celiyo allaahu alla ilaya xaggayga basariya araggayga oo fawsira aan ku arka bihi asaga annaasa dadka fa masaxahu wuu masaxay faradda wuu u soo celiyey allaahu alle ilayhi xaggiisa basarahu araggiisa qaala wuxuu yidhi fa ayulmaali malagii baa odhanaya teebaa keebaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka xaggaaga qaala ninkii wuxuu yidhi alqanamu ari xoolo ari baan ugu jecla nin iska imaan badan bu dadka ariga leh waa ka qanaaco badan yihiin dadka geela iyo dadka lo-da labadaba waana ka dhimrin iyo turitaan badan yihiin axaadiis baana ku soo aroortay nebigeenu uu tilmaamay sal alla alih waslm saxaaxa ku sugan kibirkaa ku badan dadka geela leh geelayda caanahoodaa saameeya marka kibirka iyo isla weynanka ayaa ku badan anoo suub iyo soobir maalaan seexan waaye nin sac sabool aril nin sac maaliya sagaaraystuhu see u noolyahay ku heesaan geeluu ka hadlayaa heble iyo heblaan maalaa gaajaan ay qabatay wuxuu la yaaban yahay marka ninka geela leh nin sac lo' leh iyo nin ari haysta boqolaal arigiisu nin kale nin ariluhu arigiisu dhan yahay ninka geella wuxuu haystaa sabool ari leh faqiiran ah waxba haysaan iyo nin ugaarsadoo subixii aan risaq kale u kalihin u kalahaya saddexdaa nin say u nool yihin baa la yaabanhay marka kibirkaa ku badan qolyaha geela ayib ninkaani marka wuxuu yidhi ari baan jeclaan lahaa fa wuxuu siiyey malagii shaatan neef ariya oo waalidan dhalaysa fa antija fa untija waa ka dhaliye waa ka dhaliyeen haadaani labadaan labadii ninoo horeeto kii saca lahaa iyo kii hasha lahaa labaduba u dhaliyeen way ka dhaliyeen wa wallada wuu ka dhaliyey haadaa kana neefkii arigaha wuu ka dhaliyey oo waa u dhashay fa kaana waxa u ahaaday lihaadaa kan waa kii ugu horreeyey oo barasta qabay waadin waadi wax la-eg webi oo min alibili geela tiro badnaan walihaadaa kanna waxaa usugnaaday waadin webi oo min albaqari lo-ah walihaadaa kanna waxaa usugnaaday waadin webi wax la eg oo min alqhanami ari ah ilaahay baa barakeeyo wa waa tiro bateen maadaama loo wuxuu yihi nebigu uma innahu malagii ataa wuxuu u yimid al abrasa kii barasa qabay fii suuratihi bidhaantiisibuu ugu yimid iyo wa hay-atihi qaabkiisii malagii baa wuxuu iska soo dhigay nin baras qaba oo jirku googaay oo caddaaday oo miskiin ah oo waxba haysan waa meesha culammada qaar ka mid ay u deliishadaan waxyaalaha maaragta la yaha riwaayadda filimaanta la jila maaragte hadday wanaagsan tahay waxa la jilahayo ujeeddo wanaagsanna laga leeyahay dawaabiddeedana la ilaaliyo inay bannaan tahay sababtu waxa weeye malaggu mar wuxuu iska soo dhigay qof bani aadam ah mar wuxuu iska soo dhigay qof xanuunsan oo faqiir oo waxba haysan oo xanuun qaba mar mid timihii ka bideen mar mid waxa weyaan baras qaba mar si habdu iska soo dhiga ibtile iyo imtixaan baana loola jeedaa ujeeddo saxana waa lagu xaqiijinahayaa jilidda marka filim ama riwaayad la jilahayaa haddii sidaasoo kale ay tahay awoo dawaabideedana la ilaaliyo inay bannaan tahay culammada qeyb xadiidkan u daliishada ibn cuthaymiin o kale waa ishaarayaan raxmatullahi calayh laakiin waxyaalaha waalidaah maanta dadka qaar ay sameeyaan dhaqanxumadaa kale ma ah sidii buu marka ugu yimid fa malagii wuxuu yidhi rajulun ana anigu rajulun nin baana ah, miskiinun oo miskiin ah ninkaasoo qad inqaacat qad inqaacat wayna iga go'day bi aniga alxibaalu xargihii iyo asbaabtii fii safarii safarkayga sababkii aan meel ku gaari lahaa uu iga go'a sahaydii baa iga gooday falaa balaaqa wax gaarsiin la yidhaahdaa lii aniga ima sugna alyowma maantay ilaa billaahi alle inuu ii naxariista mooyaane umma bika adigu haddana aad i caawise umuu isticmaala as'aluka waxaan wax kugu weydiisanayaa biladii allihii actaaka ku siiyey allowna midabka alxasana ee wanaagsan iyo waljilda maqaarka alxasana ee wanaagsan iyo wal maalo xoolaha saddexdaas baa allihii isugu kaadaraan wa kugu wey waxaan kugu weydiisan baciira neef geelah hal neefoo geel wuxuuna ninkani haystaa weli wax leego xoolo ah neefkaa geelahoo ataballaqu aan ku gaaro bihi asaga fii safari socodkaygaan meel aan ku gaaro fa wuxuu yidhi ninkii barasta qabi jiray alxuquuqu xoolaha badnaantooda ha eegina xuquuqda lagu leeyahay kaiiratun way tiro badan tahay waa yaab marka xoolaha xuquuq badan baa adeer lagu leeyahay tirabadnoontooda ha oogeyna geed walba intii gubtaa hoostaa la wey marka wax badan baa xoolahan ku xidhiira malagiibaa haddana arrin kala dareensiiye wuxuu yidhi waxa cajiiba ah haddana siduu wax u dareensiiyey midabka wanaagsan allihii ku siiyey ilaahayga xoolaha ku siiyey maqaarka wanaagsan allaha ku siiyey wuxuu dib u xasuusiyey suu ahaan jiray weli wax muusan ku garan ilaan waa nin itixaan ku dhacay malagii faqaala wuxuu yidhi kaanii waxaad moodaa acrifka inaan ku garanayo niyahu waad igu taallaa inaan ku garanayaan u malaynaya alam takun miyaadan ahaan jirin abrasa mid baras qaba oo yaqdaruka ay ku qashiinsadaan oo ku dhibsadaan annaasu dadka inay kuu soo dhowaadaan iyo inay ku arkaanba dadku miday nicib yihiin faqiiran ee sabool ah oo faacdaaka uusan ku siinin allaahu alle casa qaalibhayo wajalla weynaaye almaalo xoolo tus buu u xasuusiyey faqaala wuxuu yidhi war nin kalaad ugu khaldaysa innamaa waridtu waxaan ka dhaxlay haadaa xoolahan haadaa kan almaala ee xoolaha kaabiran can kaabirin abbii oday ka gaar aabbahay baa maalqabeen ahaa oo awowgay baa sidaa ahaa oo abkowgay baa sidaa ahaa ha sheegin abooto ka sii daran weliga iyaba waxaan ahayn bi reer haysta qofkan aad sheegayso cuqbadu ku dhacday oo barasta qabay oo faqiirka ahaa may may nin kalaad igu khaldaysa adeer been buu sheega marka nicmadii ilaahayna waa beeniyey fa qaala wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka ha ka ahaysiiyo allaahu alle ilaa maa shay xaggii kuntaada ahaan jirtay sidaad ahayd allah kugu ceshabi haddaad been sheegaysa cajiib wa ataa malagii wuxuu u yimid al aqraca kii timuhu ka bideena alla u xiirka ahaa fii suuratihi bidhaantiisiibuu ugu yimid fa qaala wuxuu malagii ku yidhi lahu timoole timolaawigii midla maa shay wax la mida qaala uu ku yidhi lihaadaa kan uu waxa weyaan barasta qabay wa radda alla uxiirna wuu ugu jawaabay calayhi malagii midla maa shay wax la mid ah radda uu ugu jawaabay calayhi malagga dushiisa haadaa kan geela leh faqaala malagii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban min been sheegaya fa sayaraka ha kaa allaahu alle ilaa maa shaygii kuntaad ahaan jirtay qaala wuxuu yii nebigu sala allahu calayhi wasalam wa ataa malagii wuxuu u yimid alacmaa indhoolihii fii suuratihi bidhaantiisiibu ugu yimid asagoo waxaa weeyaan geedaha fulfulaya camal oo indhala faqaala wuxuu yidhi malaggii rajulun anigu nin baana miskiinun ee miskiin ah waa indhala-yahay waana miskiin waxaa ii weheliya wabnu sabiilin socdaal inankiis baan musaafir baan ah saddex qad inqatacat waxaa iga go'day bii aniga alxibaalu sahaydii fii safari socdaalkayga falaa balaaqa ku gaar ima sugnaan lii aniga alyooma maantay ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane uma bika adigu inaad caawisid mooyaane cid kalena uma jeedo waana indhala ah xoolna ma haysto asaluka waxaan wax kugu weydiisan biladii allaha radda kuu soo celiya calayka dushaada basaraka araggaaga shaata neef ariya oo ataballaqu aan ku gaaro biha ayada fii safari socdaalkayga fa qaala wuxuu yidhi ninkii arila ahaa qad kuntu waxaan ahaa ahaan jiray acmaa nin indhoolo ah taariikh buu uga warraba marka waa cajiib kuwii hore wax taarikhdooda sheegay adeer waxaan ahay anugu maalqabeen maalqabeen ka soo jeedee nin kale ad uga khaldaysaab laakiin ninkan wuxuu bilaaba horta waxaan ahaan jiray indhoole faradda wuu ii soo celiyey allaahu alla ilaya xaggayga basari araggayga ilaahay buu nicmadii u tiiriya marka kuwii horena nicmadii ilahay bay inkireen halka tawxiidka kitaabu tawxiid calaaqa ay kala leedana waa halkaa ilaahay baa basarkayga ii soo celiyey khud qaado maa wixii shita ad doontid xoolaha ka qaado wadac isaga tag maa wixii shita ad doontid fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa ajhaduka kuu diidi maayo kugu dhibi maayo alyowma maantay bishayin shaygaasoo akhadta aad qaadatay hu shaygaas lilaahi ilaahay dartiin aad u qaadatay wax xoolahaygaas hal neef iyo laba iyo saddex maaha jab haddaad haysato haaf jabsatid walaana hadalka daba keenayn itixaankiisoo soo laba kala bixin fa qaala malagii wuxuu yidhi amsik hayso maalaka xoolahaaga fa innama btuliitum waa la idin imtixaamay adiga iyo saaxiibbada faqad radiya wuu kaa raalli noqday allaahu alla canka xaggaaga sifatu ridaa waa sifo ka mida ah ilaahay tilmaamihiisa ridaheenna iyo raalli ahaanshaheedana aanshabikeenana aan shambihin wa sakhida wuu u carooday alle calaa saaxibayka labadii saaiib labadaadii saaxiibna ilahay waa u carooday ayaduna waa tilmaan ka mida ah ilaahay tilmaamihiisa sidaa ay tahay baynu u sugaynaa tan makhluuqana ma shabahdo akhrajaahu xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey imaamu nawowi xadiidkan wuxuu ku sheegaa xadiid weyn inuu yahay mudanna in lagu waana qaato sababtoo ah labada ninoo hore barwaaqadii allay diideen markay barwaaqadii ilaahay diideenna waa eedeen ninka dambana barwaaqadii ilaahay buu ogolaado ka shukriyey ilaahayna waa waxa weya wax wanaagsan buu ku abaaliyey ibnuqayim wuxuu leeyahay shukrinta kelmadda loo yaqaana asalkeedu waxaa weeye allaha kuu barwaaqeeyey barwaaqada uu kuu galay horta in lagaa helo inaad ictiraafsan tahay ilaahay inuu nimcadan ku siiyo kow inaad u khuduucdid oo u hogatid ilaahay subxaanahu wa tacaala isu bihinbihisid saddex inaad ilaahay jeceshahay oo ku jeclaatid nicmadan ilaahay uu ku siiyey haddaadan uba qirsanaynba ilaahay oo jaahil aad ka tahay ma fududaanaysa inaad ka shukridid hadii aad nicmada garanaysid inuu ilaahay ku siiyey laakiin ilaahigii ku siiyaba aadan dan ka lahaynna ma ka shukrinaysid haddii qofku uu sameeyo inuu nicmadii garto ilaahigii u nicmeeyeyna uu garanayo laakiin uu diidan yahay sida kuwaanoo kaleetana ayaduna dee waaba ku kufriyeena ma ka shukrinayaan qofkii nicmada garta ilaahigii u nicmeeyeyna garanaya ogolaada ilaahay nicmadan inuu siiyey laakiin haddana aan diidin laakiin ilaahay aan u khuduucin aan u hogan oo addoonnimadiisa aan qiran raallina aan ku noqonin asaguna mausan shukrin nicmada qofkii garta ilaahay inuu siiyey waa nicmo horta wuu garanayaa ilaahay inuu siiyuu garanayaa wuu ogolaaday ilaahay buu u u hogtay wuu ku jeclaaday raallibuu ku noqday ilaahay wuxuu jecel yahayna nicmadii waa u isticmaalay iyo daacadiisa qofka shaakirka ah waa midkaas nicmada ilahay uu ku siiyey ilaahay waa shukri ku raali noqo ilahay raali ahanshihiisana u isticmaal shukrinta waxaa laga maarmaana qalbiga inay ka timaado camalka cilmiguna uu raaco ayadoo weliba ilaahay aad ku weynaynaysid fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu alulaa masalada koobaad tafsiiru laayati aayaddii fasirideeda weeye athaaniyatu masalada labaad maa macnaa layaquulanna haadaa lii macnaheeda weeye dhowrkii tafsiiroo ku jirtayna waa soo maray nicmadii ilaahay siiyey ayuu wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu og yahaa inaan istaahiloo saasuu ii ama wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu ii siiyey dee anaa waxaan aqaanaa sida wax loola soo baxaan ku takhasusay ahaaliatu masalada saddexaad maa macnaa qowlihi innamaa uutiitu waa la isiiyey uu qaaruun yidhi hu maalkan calaa cilmin aqoon dusheed oo cindii agteeda ku sugnaatay sida loo shaqaystaan aqaana xoolaha deer anaa la soo baxay wiish alraabicatu masalada afraad maa sheega weeye fii haadihi tan ku dhex sugan alqisati ee qisada ah alcajiibati ee la yaabka badan cajiibka ah oo min alcibari waana qaadooshooyin ah alcadiimati ee weyn wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi